alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii ictiqaadu ibn abi zayd alkhayrawaani raximah llah waana muqadimatu kitaabihi aljaamic waxaynu joognay qodobka siddeed iyo tobnaad baynu joognay haddaan hal su-aala ka hormariyo oo dadka qaarkood kollay ay soo gudbiyeen ama ishkaal ku samaysay masalada ku saabsan qur'aanku waa ghayru makhluuq waata ictiqaadu ahli sunnati waljamaca uu yahay alqur'aanu kalaamu allahi munazalun ghayru makhluuq minhu bada wa ilayhi yacuud culamada ahlu sunnana ay ku ijmaaceen marka ishkaal baa wuxuu odhanayaa waxaa laynoo sheegay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ku soo aroortay inuu qur'aanku imanayo maalinta qiyaame ay ugu horreeyaan suuratu lbaqara iyo suuratu ali cimraan kaannahumaa khamaamataan aw khayaayataan iyagaad mooddo daruuroo kale aad mooddo haddii la yidhi qur-aanku waa khayru makhluuq maxaa laga jawaabaya jawaabtu waxay tahay maalinta qiyaame waxaa imanaya qofka waa qiraa'adiisii uu qur'aanka akhrinayo qiraa'adu qur-aanka akhrinayana waa camalkiisii marka qiraa'ada iyo maqruu'a kala duwan hunaaka farqun bayna alqiraa'a waalmaqruu marka qofka qiraa'adiisii uu qur'aanka akhrinayay oo camalkiisii abaa u imanayso oo suurada ugu imanayso camalkii oo carad ahna waxaa laga yeelaa shay jismi oo kale a laga yeelaa saas aawadeed baa loo miisaamaa marka waxa weeye qur'aanku inaanu makhluuq ahayn diidi mayso waayo hunaaka farqun bayna alqiraa'ati waalmaqruu sida kitaabada iyo maktuubka farqi ugu dhexeeyo sida sawt lqaari iyo maqru'a la akhrinaayo farqi ugu dhexeeyo sida markaa ku dhawaaqa uu ku dhawaaqaya carabka dhaqdhaqaajinayo iyo waxa uu akhrinayo farqi ugu dhexeeyo sida marka waxaa weeye kitaabka musxafka markuu ku qoran yahay khadka iyo xaashiyaha ay makhluuq u yihiin baa sawdka qaariguna makhluuq u yahay baa akhrintiisa uu akhrinaya carabka ku dhaqdhaqaajinayana ay makhluuq u tahay laakiin maqruuca la akhrinaya iyo maktuubka la qorayaa waa kalaamu ullahi wa hayru makhluuq marka idan laa ishkaal qaala musanif raximah llah wa ana cala alcibaadi xafadatan yaktubuuna acmaalahum kama qaala rabbuna tabaaraka wa tacala fii kitaabihi alcasiiz wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin qodobka sagaaliyo tobnaad wa anna cala alcibaadi waxaa kaloo ka mida ah waxyaalahay a'immadu ku ijmaaceen anna cala alcibaadi inay addoommada korkooda ku sugan tahay xafadatan malaa'ig xafado ah oo markaa ilaalinaya xafadadaasoo yaktubuuna acmaalahum waxay qorayaan dadka camalladooday qorayaan waxay sameeyaan bay qorayaan iyo waxay yidhaahdaan acmaasha hadda waxaa looga jeedaa wax alla wixii ka dhaca ayaa laga tilmaamaya qowl ha noqoto ictiqaad ha noqoto niyo ha noqoto odhaa ha noqoto ficil ha noqoto tarkii wax laga tago ha noqoto yani kullu daalika soo geliya kama qaala rabbuna tabaaraka wa tacaala sida rabbigeen uu yidhi tabaaraka isagaa barakadiisa iyo khayrkiisu farabateen wa tacaala isagaa koreeye fii kitaabihi alcasiiz kitaabkiisa casiiska ah ee mid la midi aanu jirin yacni markaa wuxuu ku yidhi wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin wa inna calaykum korkiinna waxaa ku sugan la xaafidiina qaar idin ilaalinaya ayaa ku sugan camalkiinna iyo waxaa samaynaysaan oo dhan bay ilaalinayaan waa malaa'ig kiraaman xaafidiintaasoo kiraaman sharaf leh oo kaatibiina wax qoraya waxay qorayaan wax allo wixii marka ay la yimaadaan bay qorayaan waxay sameeyaan bay qorayaan waxay yidhaahdaan bay qorayaan wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid maa yalfidu kuma dhawaaqo min qawlin odhah kuma lafdiyo kuma dhawaaqo ilaa ladayhina agtiisa ku sugan tahay mooyaane raqiibun mid ilaaliya oo catiidun xaadir ahi oo jooga inuu agtiisa ku sugan yahay mooyaane raqiib waa bimacnaa xafiid waa ilaaliye catiidna waa bimacnaa xaadir waa jooge marnaba aan maqnaanayn marka raqiib iyo catiid waa laba sifo maaha laba magaco ay kala leeyihiin labada malag ma aha siday moodaan dadka qaarkood midna raqiib la yidhaahdo midna catiid la yidhaahdo ma aha sidaas waa laba sifo oo mid waliba ku sifaysan yahay labada malag ee dembiyada iyo khayraadka kala qoraya mid waliba waana raqiib waana catiid mid waliba waa ilaaliye waana xaadira waa jooge walaa yasqutu shayun min dalika can cilmih walaa yasqutu ma dhacaayo shayun min dalika shay umuuraha ka mida madkuurkaa la soo sheegay wax ka mida kama dhacaayo can cilmihi ilaahay cilmigiisa oo ilaahay waxaanu ogeyni ma jiro wax kastoo jira ama jiri doona ama aan jirayni hadday jiri lahaayeen siday noqon lahayn buu ilaahay og yahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun cilmiga ilaahay waa waasic wax walba ilaahay waa ogyahay wa huwa bikulli shayin caliim marka ilaahay baahi uma qabo in cidi u qorto dadku waxay samaynayaan uma baahna isagoo og buu haddana ilaahay yidhi qora wuxuu uga jeedaa inuu dadka markaa waxa markhaatiyaal yacni markaa ay ugu noqdaan malaa'igtu ay ku markhaati furayaan qoraalladooduna ay caddaynayaan wax alla wixii ay sameeyeen oo shuhuud iyo markhaatiyada ku markhaati furaya ayaa malaa'igtiiyo qoraalladoodu ka mid yihiin laakiin ilaahay uma baahna si ugu muujiyo cadligiisa ayuu markhaatiyada badan iyo shawaahidda ugu yeelay markaasaa dadkii wax waliba ku markhaati kacayaan ilaa marka dambe ay iska qirtaan oo dadka lumay ee gaalada ahi waxay doonaan marka hore waxay sameeyeen inay dafiraanba ya uma lam takun fitnathm ila an qaaluu wallahi rabbina ma kuna mushrikiin xujadooda iyo waxay markaa deliishanayaan ma noqon mooyaane inay markaa yidhaahdaan mushrikiin mabaanu ahayn ilaahay oo anagu mu'miniin muwaxidiina oo allah keligii caabuda baanu ahaan jirray bay yidhahdaan wallana waa ku maraan si kastay is yidhaahdaan waa ku badbaadi kartaan way xaawilayaan oo way isku dayayaan been sheega beenta ku dhaarta markhaatiyada deedafeeya ma garatay marka hore waxaad tidhahdaan rasuulba nooma imano cid waxba nooma sheegin marka waxaweye rasuulladii markaa yidhahdaan waa u sheegnay rasuulladii lahe markhaatiyaal keensada yacni waxa weeyaan markaa ummatu muxamed markhaati u qabsadaan ay u markhaati furaan adilada waata intaasiba ku soo aroortay markay god laga saaraba god kale gelayaan markay yidhaahdaan cid wax noo sheegta maanu arag oo rasuulba nooma iman oo ay dafiraan markay ku caddaato lagu caddeeyo in rasuulu yimi oo ay diideen waxay haddana isku dayaan inay yidhaahdaan marka waxa mu'miniin baanu ahay muwaxidiin yaa wallaahi rabbina maa kunna mushrikiin bay odhanayaan mushrikiin baanu ahayn mu'miniin baanu ahayn muwaxidiina ishraaggoodii baa la caddeeyaa ya xumaanaha ay sameeyeen baa lagu caddaynaya wax walbaa ku markhaati furaya qoraalladii malaa'igtaa ku markhaati furaysa wakhtigii baa ku markhaati furaya arladii korkeeda ay camalka ku samaynayeen baa ku markhaati furaya yowmaidin tuxadisu akhbaaraha haddama aragta cid waliba markay ku markhaati furto ayaa ruuxa mushriga ay wuxuu yidhaahdaa shuhuudda jirhkooda ahna waynoo keeni doonaaye kii mushrikaha wuxuu yidhaahdaa ilaahayow miyana dulmi iga badbaadin markaasuu ilaahay yidhahdaa haa waan kaa badbaadiyey markaasuu yidhahdaa ilaahayow markhaati aan naftayda ahayn hayn maqlin cid weliba aniga ageenis bay igu tahay mar haddaad dulmi iga badbaadisay markhaati aan naftayda ahayn haba ii maqlinba cid alla ciddeedoona ha noqdaan waynu u tegi doonnaa waynoo soo wadaa masalada markaa caynkaa ku saabsan marka ilaahay xaajo uma qabo malaa'igtu waxay qorayaan laakiin malaa'igta wuxuu u yeelay si u muujiyo ilaahay cadligiisa oo malaa'igtu ay ugu markhaati furaan iyo qoraalladoodu waxay markaa dadkani sameeyeen marka xafada ayaa korkeenna ku sugan addoommadoo dhanna korkooda ku sugan waxay qorayaan camalladooda iyo odhaahyadooda iyo wax alla waxay sameeyaan wa inna calaykum la xaafidiin kiraaman kaatibiin mid walba laba malag baa loo diyaariyey labadaa malag sida aahaarta ku soo aroortay xagga midig iyo xagga bidix bay kala joogaan kaatibulxasanaat wuxuu joogaa xagga midig garabka midig xaggaasuu joogaa kaatibu sayi'aat ka dembiyada qorayaana xagga bidix buu joogaa weliba labada amarka waxa leh oo labada markaa waxa weeye sii amraaya mas-uul sii ah oo laga amar qaadanayaa kaatib alxasanaat sidaas aawadeed baa bacdul axaadiis ay ku soo aroortay markuu qofku dembi sameeyo malaggii xasanaadka qorayaa yidhi ha qorina u kaadi markaasaa lix saacadood la sugaa ama toddoba saacadood si loo eego inuu ka toobad keeno markuu ka toobad keeni waayo ayuu yidhaha hadda qor markaasaa kaatibu sayi'aad qoraya bacdulaxaadiis bay kusoo aroortay marka laba malag hadday yihiin la xaafidiina maxaa loo jamciyey waxaa la odhanayaa addoommada ayaa jamaca waxay u leeyihiin cala tawsiic mid walba marka laba malag loo diyaariyey majmuucu wuxuu isku noqonayaa malaa'ig fara badan oo jamaca oo xaafidiin ah maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid odhah ku dhawaaqi maayo inay agtiisa ku sugan yihiin mooyaane mid ilaaliyo ah oo joogo ah oo xaadir ah oo bimacnaa qoraya waa laysku waafaqsan yahay wixii khayraad iyo dembiye ku saabsan in la qoraayo laakiin wixii iska mubaaxa oo khayr iyo shartoonna aan ahayn ma la qoraya mise lama qoraayo kalaam mubaaxoo kale ku hadla laa khayr walaa shar culamadu laba qowl bay ka leeyihiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa la qorayaa waayo aayaddu waa caam maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya wixii khar iyo sharaa la qorayaa cumuumka waxaa looga jeedaa wixii khayra ama shara culamada tidhi waa la qorayaa xataa kalaam mubaaxa hadduu ku hadlo waa la qorayaa culamada tidhi waxay yidhaahdeen marka dambe wixii khayr iyo shartoonna aan ahay waa la daadinayaa marka iska khilaafku wuxuu noqonayaa khulfi lafdi imaam axmed ibnu xambal ayaa waxaa la yidhi markuu isagoo xanuunsanaya ayuu taahay markaasaa nin kaleo shiikha u yimi markaasuu ku yidhi aniinka ama taahista iska daa waayo taawuus oo taabiciintii ka midii wuxuu yidhi taaha qofka markaa bukaa uu taahayo xataa waa la qoraya famaa ana axmadu xataa maat imaam axmed dib uma taahin ilaa uu ka dhintay wa ana malaka almowti yaqbidu alarwaaxa kullaha waxaa kaloo ka mida waxyaalahay a'immadu ku ijmaaceen ana malaka almowti in malakulmowtku yaqbidu alarwaaxa uu qabanayo nafaha kullaha dhammaantood inuu qabanaayo qof walba nafta waa ka qabanaya biidni illaahi tacaala wuxuu ku qabanayaa idanka ilaahay oggolaanshaha ilaahay buu ku qabanaya idni waa ogolaansho marka idniga ilaahay ee qadariga ah ayuu ku qabanaya idniga ilaahay loo tiiriyaa ama loo idaafeeyaa wuxuu noqdaa idni sharci ah ama idni qadari ah kan waxaa loo jeedaa idnigii qadariga ahaa in loo idmaayo bimacnaa la amraayo wuxuu ku qabanayaa biidni illaahi idanka ilaahay buu ku qabanayaa tacaala allah isagaa korreeye mataa shaaa goortuu doono inuu malakulmowtku nafta ka qabto uu doono ayuu ku qabanayaa biidni illaahi idanka ilaahay marka allah baa amraya malaguna markaa inuu qabtona waa doonaya waana ka qabanaya nafta waa oofsanaya kamaa qaala subxaanah siduu allah u yidhi isagaa xumaan ka nasahane qul yatawafaakum waxaad ku tidhaahdaa waxaa idin oofsanayo nafta idinka qabanaaya malakul mawti malakul mawtka ayaa idin oofsanayo nafta idinka qabanaya aladii kaasoo wukkila bikum laydiin xil saaray oo laydin wakiishay inuu nafta idinka qabto loo xil saaray uma ilaa rabbikum turjacuun intaa dabadeedna xagga rabbigiin baa laydiin celinayaa wuxuu sheikhu inoo sheegaya raximahullah arwaaxda ama nafaha waxaa qabanaya malakulmowt baa qabanaya magiciisana waxaa la yidhahdaa malakulmowt baa la yidhahdaa waxaa caanbaxday in la yidhaahdo casraiil laakiin xadiis nebi looma hayo in casraiil la yidhaahdo akhbaarta israa'iiliga ee reer banu israa'iil laga soo naqliyaa laga qaatay in casraiil la yidhaahdo marka sida saxiixa ah malakulmowt baa ilaahay ku itlaaqay waa malakulmowt yani marka casra'iil in la yidhaahdo daliil uma hayno waa min alisraa'iliyaat weeye waxyaalaha marka waxa weye reer banu israiil laga soo naqliyey weeyaan in magaciisa casra'iil la yidhahdo marka allah malakulmowt buu ku ilaaqay qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum marka magaciisu waa malakulmowt waana magac waana sifay u tahay ashyaada qaarkood baa magiciisu sifana noqdaa magacna noqdaa inagii soo aragnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asmaa'uhu aclaamun wa awsaaf magacyadiisu waa magacyo oo waa calamo waana sifooyin waa axmed oo waa axmed alxaamidiin waa muxamed waa ka in badan la mahadinayo waa maaxi waa ka kufriga markaa sababtiisa lagu masaxay waa alxaashiq yuxsharu nnaasu calaa qadami waataa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wa alcaaqib laysa bacdii nabiy marka waxa weeye malakulmowtna waa saas si la waana markaa calam waana markaa sifo labadaba waa u tahay nafaha la oofsanayo nafta laga qabanaayo aayaadka qaarkood allah wuxuu inoogu sheegay inuu allah oofsanayo allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha allah baa nafaha oofsanaya oo nafta ka qabanaya dadka nafahooda allah baa qabanaya oo nafta ka qabanaya aayaddanna allah wuxuu inoogu sheegay inuu malakulmowdka mowtka oofsanaayo oo nafta ka qabanayo isma diidayaan yacnii allah baa qadaray nafta in laga qabto addoommada cid kasta oo naf laga qabanaayo goorta laga qabanayo waa gooruu ilaahay u qadaray amar ilaahay iyo idan ilaahay baana lagaa qabanaya malagu maadaama amar ilaahay iyo idan ilaahay arrinkaa ku samaynayo ficilkii malagu samaynayey oo biamrin min allah uu ku samaynayey baa laga soo qaaday allah inuu sameeyey siduu allahba uu yidhi innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa dikriga soo dejinay dee malakuljibriil baana soo dejiyey laakiin biamrin min allah buu ku soo dejiyey haakada faida idaa qara'naahu fattabic qur'aana markaanu akhrino yani jibriil baa akhrinaya laakiin biamrin min allah buu ku akhrinaya waxaa laga soo qaaday kaannahu inuu ilaahay akhrinaayo maadaama malakul jibriil ku akhrinaayo amar ilaahay halkana waa saas oo kale marka malakulmowt ayaa oofsanaya oo baashirayo nafta ka qabanaya laakiin amar ilaahay buu kaga qabanaya malakulmowtkaasi wuxuu leeyahay malaa'ig kaalmeeyayaal oo acwaana buu leeyihi siduu allah baa uu yidhi tawafathu rusuluna wahum laa yufarituun malaa'igtii aanu soo dirnay ayaa oofsanaysa rusulunaa waa la jamciyey ya ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu waa la jamciyey marka culammadu waxay yidhaahdeen isagu nafta waa ka qabanayaa iyaguna waa kaalmaynayaan yacni waxa weeye oo acwaan bay u yihiin acwaan ayay markaa u yihiin marka dambena waxa weeye wuxuu u dhiibayaa naftii ama malaa'ikat araxma ama malaa'ikat alcadaab ayuu mid u dhiibaya labada qolo qolo ahaan buu u dhiibaya oo qofkani hadduu qof saciida yahay malaa'ikat araxmu u dhiibaya hadduu qof shaqiya yahayna malaa'ikat alcadaaba ayuu u dhiibaya wa ana alkhalqa mayituuna biaajaalihim waxaa kaloo ka mida waxyaalahay a'immadu ku ijmaaceen ana alkhalqa in alkhalqa waxaa loo jeedaa waa facli oo mafcuul looga jeedo waa makhluuq asha ku jirtaana jinsi weeye waxaa laga tilmaamaya makhluuqaadkao dhan mayituuna waa dhimanayaan biaajaalihim ajalladoodii xaalay ku dheehan yihiin bay dhimanayaan ajashoodii bay ku dhimanayaan qof waliba goortii noloshiisu ku dhammaanaysay ee cimrigiisu ku ekaa ayuu qof waliba geeriyoonaya faarwaaxu ahli sacaadati baaqiyatun munacamatun ilaa yowmi yubcasuun fa arwaaxu ahli sacaadati dadka liibaanta u saaxiibka ah ee u ehelkaa nafahoodu baaqiyatun waa mid baaqiya oo daa'imoo jiraysa waa abadiya weligeed waa jiraysaa baaqi bay noqonaysaa ma baaba'ayso munacamatun waa mid loo nicmeeyey weyi caynka waad kor dhigaysaa waa ism mafcuul weeye munacamatun mid loo nicmeeyey wey ilaa yowmi yubcauun waxaa loo nicmaynayaa ilaa maalinta laysa soo saarayo waa loo nicmaynayaa wa arwaaxu ahli shaqaa'i dadka markaa hoogga u saaxiibka ama balanbalka u saaxiibka u ehelka ah nafahoodu waa dadka guuldarraystee naar gelayee baaqiyatun iyaduna waa baaqiye ma baaba'ayso fii sijiin waxay ku sugan tahay yacni sijiin bay ku sugan tahay yacni meel waxa weeye cadaaba oo hoosaysa oo lagu xabisaayo ayay markaa ku sugan tahay min asijni baa laga keenay mucadabatun waa la cadaabayaa ilaa yowmi iddiin ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhaayo ayaa la cadaabaya maalinta abaalmarinta laga gaadhaayo addiin waa abaalmarintii weeye kamaa tadiinu tudaan marka ilaa maalinta xisaabta iyo abaalmarinta ayaa la cadaabaya wa ana ashuhadaa axyaaun cinda rabbihim yursaquun shuhadadana axyaaun waa qaar nool cinda rabbihim yursaquun rabbigood agtiisa ayaa lagu arsaaqayaa oo risiq lagu siinaya sheekhu halkan wuxuu kaga warramaya raximah ullah khalqigu dhammaantood inay dhimanayaan oo aajaashoodii iyo wakhtigii noloshoodu ku ekayd ayay dhimanayaan kama hormarayaan kamana dibdhacayaan fa idaa jaa'a ajaluhum ajashoodu markay timaaddo saacadna kama hormarayaan saacadna kama dibdhacayaan aayadaha kala duwan waa tasa ay ku soo aruurtay saacadda waxaa loo jeedaa qadar yar oo wakhtiga ka mida ilbidhiqsi kulay ku tahay kamana hormarayaan wakhtigoodii kamana dibdhacayaan saacaddu tan lixdanka daqiiqo ah kuma gaaraha waxaa laga tilmaamayaa aqallu juz'in min alzaman wakhtiga ugu yar wakhti la arko wakhtiga ugu yar kamana hormarayaan wakhtigoodaas kamana dibdhacayaan ruux weliba ajashiisii buu dhimanaya sabab kasta baa ku dhinto haddii la dilo hadduu xanuun ku dhaco haddii gaadi la qallimo haddii markaysaa madfac ku dhaco haddii meel la goodo haddii miina la kacdo hadduu markaa waxa weeye wadnuhu istaago sabab kastaba ha ku dhintee waa geeridii un waa jashiisii man lam yamut bisayfi maata bigayrihi tacadadat ilasbaabu waalmowtu waaxidu ina min ashicri la xikma nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabayga waxaa ka mida yacni xikmad baa ka mid a ruuxan seef ku dhiman wax kalu ku dhimanaya tacadadat ilasbaabu waalmowtu waaxidu asbaabtaa tacadudo fara badatay oo midba sabab loo sheegayaa laakiin geeridu waa midun geeri waa geeri ya ragcayaayar iyo colaad iyo kibir cayn walba u dhimay cudurna waa dilaa kaan markaas calaf u laabnayn marka qofka wakhtigii loo qoray ayuu dhimanaya sababtu waxay doontaba ha noqoto qolo luntay oo muctasile la yidhaahdo ayaa waxay yidhaahdeen maya qofka la dilo ajashiisii ma dhimana wuu ka hormaray marka maadaama dadka qaarkood oo lumay ictiqaadkan ay khilaafeen bay culammadu ugu nasgareeyeen caqaa'idda markay ka hadlayaan waayo caqiidada mar waxaa la sheegaa waxaa cidda lumay lagu khilaafaayo marna si ka caamaa loo hadlaa marka masaladan oo kale waxaa loo sheegay yacni oo si gaaro loogu xusay maadaama markaysagaa dad lumay ay khilaafeen ayaa la nasgarayey sida saxda ah ee nusuusta waafaqaysa yaa marka waxa weeye ruux waliba wuxuu dhimanayaa ajashiisii kama hormaraayo kamana dib dhacaayo ka adduunyada ugu xoolaha badan haddii xoolihiisi iyo xoolaha dadka kale oo dhan markaa lagu bixiyo si daqiiqad ama nusfi daqiiqa wakhtigiisa looga dibdhigo lama awoodi karo abadan mid la kari kara ma ah marka ruuxu ajashiisii kama dibdhacaayo wakhtigii loo qoray ayuunba markaa waxa weeye dhimanayaa mid walba haddii la yidhaahdo caynkaas yacni markaa sawta ay dhacday dadka qaarkood inuu ilaahay soo nooleeyey dadka qaarkood inuu ilaahay soo nooleeyey sawta dhacday oo adduunyada markaa lagu soo ceshay waxaa la odhanayaa dadka uu ilaahay soo nooleeyey waa dad imtixaan saas yadaa loo yeelay waxna lagu tusaayey marka haddii la soo nooleeyey ajashoodii ma dhammaan ee intaa la soo noolaynayay waxay ka harsanayd ajashoodii tanna waxay ahayd arin marka waxaa weeye ibtilaa iyo cibro looga jeeday ayay ahayd taasay looga jeeday yacni lbaqarana waxaa laynoogu sheegay qisooyin dhowra oo dad dhintay inuu ilaahay soo nooleeyey laynoogu sheegaayo haddama arrinta ama ashyaa kale sida shimbirihii marka waxa weeye nebi ibraahim la tusaayey siduu ilaahay u soo nooleeyo cidda dhimatay yacni marka waxaa weeye loo soo nooleeyey sida waxa weeye dadkii markaa yani markaa qaxay iyagoo geeri ka cararaya oo ilaahay ku yidhi marka waxa muutu uma axyaahum dabeedna waa soo nooleeyey calaa kulli xaal qisooyin marka mutacadida ilaa shan qisa ku sugan suurat lbaqara oo cid markaa dhimatay inuu ilaahay soo nooleeyey laynoogu sheegaayo waayahay marka ajashoodii may dhammaane waxay noqonaysaa in imtixaan iyo ibtilaa iyo in lagu cibro qaato yani markaa geerida loogu keenay yacni markaa saasay noqonaysa cimrigooda intaasi ay ka harsanayd faarwaxu ahli sacaadati baaqiya dadku waxay u qaybsamaan saciid iyo shaqi laba qaybood bay u kala baxayaan nafuhu sidoodaba ma baaba'aan waxay ka mid yihiin ashyaada awal ka leh oo barbilow leh laakiin bardhammaad aan lahayn arwaaxdu waa abadiya laa amadiya waa mid abadal aabaad jiraysa nafuhu laa amadiya mid wakhti ku eg maaha waa xaadisa muxdatha waa la soo darisiiyo waa la abuuray markii hore cadan bay ahayd arwaaxdu laakiin markii la abuuray dabadeed ma baaba'ayse weligood waa jirayaan waa abadi ilaahay baa abadi ka yeelay abadiye ka yeelay marka laynoo sheegayo dadku inay dhimanayaan waxaa loo jeedaa dhimashada in naftooda laga bixinaayo jidhkooda dhimashadu waa taa laakiin naftaa baaba'aysa ma aha naftii waa imaa munacama wa imaa mucadaba ama waa loo nicmaynaya ama waa loo la cadaabaya naftu waa baaqiya marka waxay ka mid tahay ashyaada baaqiya noqonaya ka mid tahy arwaaxda iyo jidharhka waxaa la horaan abuuray nafaha la horaan abuuray ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku soo naqliyeen ijmaac culammadu isku waafaqsan yihiin ana alarwaaxa kaanat qabla alajsaad in nafuhu jidharhka ka horreeyeen ijmac bay ku soo rareen culammada markaa ijmaca ku soo rarayna yani markaa ibnu xasmi wahayruh oo min ahli ilcilmi waxay ku soo rareen ijmaac dhammaan culammadu isku waafaqsan yihiin in arwaaxdu ama nafuhu ay jidharhka ka horreeyeen oo intaan jidharka la abuurin baa nafaha la abuuray haakada marka dadka ahlu sacaadadaee liibaanaya nafahoodu waa baaqi oo ma baaba'ayso waana loo nicmaynaya ilaa maalinta laysa soo saarayo naciimu lqabri baa loogu nicmaynaya dadka marka waxaba ahlu shaqaagaana ee iyagu guuldarraystayna arwaaxdooda iyo nafahoodu waa baaqi waxayna ku sugnaanayaa sijiin bay ku sugnaanayaan oo lagu cadaabaya arwaaxda mu'miniinta saraa loo qaadayaa xagga samaawaadkaa la qabadsiinayaa albaabada samadaa laga furayaa jannada ayaa la geynayaa jannada ayaa la geynaya waana arwaax yacni markaa udgoon badan oo marka la sii sido oo markaa samada lagu sii sido waxa weeye carfiga iyo udgoonka ka kankamaya malaa'igtu waa markaa dareemayaan waa helayaan markaasay odhanayaan maa atyaba hadihi riix yacni udugan ama yacni laydhan idinka timi xagga arlada alla maxaa ka udgoon badan markaasaa arwaaxdii muuminiinta markaysa waxaa la geenayaa samaawaadkii la korsiinaya ya waa arwaax tayiba ah, waa arwaax wanaagsan yacni iimaanka iyo camalka saalix ay la yimaadeen baa wanaagsan marka waxa weye albaabadiisana saasaa looga furayaa jannaadkaana la geynayaa jannada ayaana marka waxa la gelinaya qaarkooda albaabada jannada lagu xabisaana waa jiraan waa dadka duyunta lagu leeyahay sida axaadiista qaarkood ku soo aroortay albaabada jannada ayaa naftooda lagu xabisaa jannada lama geliyo ilaa inta marka waxa weeye laga bixinaayo daynta lagu leeyahay iyo qaanta lagu leeyahay arwaaxda shuhaadada nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam inay jannada ku sugan yihiin arwaaxu shuhadaa'i fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu min aljannati xaysu shaa'at alfaadda qaarkood waxaa ku soo arooray riwaayaadka qaar arwaaxu shuhadaa'i fii ajwaafi tayrin calaa qanaadiila mucallaqatin tasraxu min aljannati xaysu shaa'at uma ta'wi ilaa tilka alqanaadiil axaadiiska saxiixa saas yadaa buu tilmaamayaa oo saxiixa markaa ku yimi muslim saxiixa ku soo weriyey nafaha shuhadadu waxay ku sugan yihiin shimbira calooshood bay ku sugan yihiin shimbira calooshood fii ajwaafi tayrin bay ku sugan yihiin riwaayada kalena waxay sheegaysaa fii xawaasili tayrin marka isma diidana labadu waxay markaa meelo yacni markaa qafisyo soo laalaada oo nuur ah oo jannada markaa sudan meelo ka mida ayay markaa u soo markaa hoyataa oo ku soo noqotaa jannadana meeshay doontay ku fooftaa oo ka soo daaqdaa ya tasraxu min aljannati xaysu shacat taasi waa arwaaxdii shuhadada ee arwaaxda mu'miniinta kalena ka waran arwaaxda mu'miniinta kalena nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam in ayaguna jannada daaqayaan oo waxau ihi nasamatu lmu'mini aa'irun yacluqu fii shajari iljanna yacni nafta qofka muuminka ahi waa shimbir markaa daaqaya yacni jannada daaqaya yacluqu bimacnaa yaakulu yacni wuxuu cunayaa oo daaqayaa yacni markaa jannada ayuu cunayaa daaqaya ilaa waxa weeye ilaahay jasadkiisa ku soo celinaayo maalintuu soo saaraayo waa xadiis yani markaa saxiixa weeye aimada qaarkoodna ay saxiixiyeen ou ka mid yahay yani markaa ibnu kasiir iyo albaniya ay ka mid yihiin culamada saxiixinaya culamada saxiixinaya ay ka mid yihiin marka yani nafaha mu'miniinta ama nafaha sucadadu sidaasay markaa munacamo tahay jannadana markaa waxaana ay ugu sugan tahay jannadana ay ugu sugan tahay arwaaxda dadka shaqiyiinta ah ahlu shaqa arwaaxdooda iyaga waa la cadaabayaa waa baaqiya laakiin waa la cadaabayaa sijiinna waa ku sugan tahay yacni marka nafta laga saaro qofka shaqiga ah waxaa loo dhiibaa malaa'ikatulcadaab baa loo dhiibaa sida axaadiista ku soo aroortay kadib naftii way qaadaan xagga samada is yidhahdaan la kora dabeed markaysaa qarmuunkeedii baa markaa waxaa saaqa malaa'igtii oo gaadha waxaan qarmuuni waa maxay albaabada markaa samada lagama furo laa tufataxu lahum abwaabu asamaa'i walaa yadkhuluuna aljannata xataa yarija aljamalu fii sami alkhiyaad kadib marka samadii laga furi waayo waa la soo celiyaa xagga marka arlada loo soo celiyaa yacni markaa dabeedna marka albaabka marka arlada ayaa laga furaa hoos baa la qabadsiiyaa markaasaa waxa weeye yacni marka naartu way hoosaysaa dabeedna markaa saasaa marka waxaa loo geeyaa marka waxaa naarta ama sijiin markaysaa waxaa loo geeya marka waa la cadaabaya cadaabulqabriguna waa jiraa qodobka ku xiga waa ka cadaabulqabriga sheikhu kaga hadlaaya qofka dabeed waxaa la dhigayaa qabrigii baa la dhigayaa qofka marka qabriga la dhigo waata laynoo sheegay malaa'igtu inay imtixaan ka qaadayso ya ay odhanayso man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka su-aalaha ay weydiinayaan waayahay shuhadada waxaa looga jeedaa waa ciddii markaa jihaadka xaqa ah ku dhimatay oo lagu dilay yacni jihaad xaqa ayuu yacni markaa dirirayay oo gaalo la dirirayey oo la dagaalamayey ilaahay dartiina oo la dagaalamayey jihaadkaasina jihaad xaqa buu ahaa isaguna wax markaa waxa mukhaalafaa lama iman sidaasaa marka waxa weeye lagu dilo gaaladii ku dishay yacni waxa weeye waxay noqonayaan shahiid baa la yidhahdaa marka shahiidka waxaa loo jeedaa waa shahiidu dunya waalaakhira waxaa jira dad kale oo shuhadaa ah oo iyagoo aan markaa jihaadka lagu dilin laakiin shahiid alaakhira la yidhaahdaa shahiid laakhira waa maxay waa mid markaa fadligii shuhadada yeelanaya laakiin isagu aan jihaad lagu dilin wuxuu yeelanayaa sawaabkii iyo ajarkii shuhadada ya kuwaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qaarkood waa sheegay ka taacuunka u dhimanaya ayaa ka mid a ah almatcuun ka calool xanuunka u dhimanayaa ka mida ka qarqoomayaa ka mida yacnii dad baa jira sawaabka shahaadadoo kale la siiya ayaa iyaguna jira kuwaana waxaa la yidhahda shuhadaau alaakhira la yidhaahdaa shahaadadii baa loo qaybiya shuhadaau dunya iyo shuhadaa dunya walaakhira iyo shuhada alaakhira waa saddex qaybood marka shuhadaa dunya faqad adduunyadoo keliya kuwa shuhadada iyagu markaa fadligan ma leh shuhadaau dunya maxaa looga jeedaa jihaad waa lagu dilay jihaad xaqana wuu ahaa laakiin isaga wuxuu u dagaalamayey istus buu u dagaalamayey oo ikhlaaskii ayaan jirin iyo niyadii saxda ahayd niyadii saxda ahayd baa ka maqnayd ilaahay dartii uma dagaalamayn wuxuu u dagaalamayey yacni marka liyuraa makaana ya yacni si isaga loo arko si marka geesinimo uu muujiyo si loo ammaano ammaandoon buu ahaa kaas waxa weeye xagga daahirka iyadoo laga eegaayo shahiid ama lagu itlaaqa adduunyadee axkaamta shahaadadana ha lagu dareeriyo oo inaan markaa waxa weeye eh, la maydhin oo lagu tukan yacni markaa ha kala mid noqdo shahaadade wuxuu markaa noqonayaa aakhiro inaanu shahiid ahay laakiin kuwa fadliga loo sheegaya waa maxay waa cid shahiidul aakhira noqonaysa adduunyada shahiid ha ahaato ama sababka shahaadadaba ha la siiye marka shahaadadu waxa weeye axyaaun cinda rabbihim yursaquun wa ana cadaaba alqabri xaq waxaa kaloo ka mid a ah waxyaalaha ay ku ijmaaceen ee isku waafaqeen a'immadu ana cadaab alqabri in cadaabuulqabri wa xaqun xaq yahay oo dhab yahay cadaabuulqabri waa jiraa oo dadka qaarkood baa la cadaabayaa oo xabaasha lagu cadaabaya wa ana almu'miniina yuftanuuna fii qubuurihim iyo in mu'miniinta lagu imtixaanaayo xabaalahooda gudahooda lagu imtixaanaayo xabaalaha gudahooda lagu imtixaanaya fitnadu waa imtixaankii wayudqaduuna waa lagu yara markaa ciijinayaa oo waa laysku yaro dhuujinayaa yacni arlada ayaa markaa yaro dhuujinaysa ama soo yaro cidhiidhiyaysa wa yus'aluuna waa la weydiinayaa su'aalihii baa la weydiinayaa masaa'il alqabri ayaa la su'aalaya wayuhabbit allaahu mantiqa man axabba tahbiitah wayuthabbit allaahu ilaahay waa sugayaa mantiqa man kii hadalkiisa ayuu sugayaa axabba uu ilaahay jeclaysto tahbiitahu sugistiisa uu jeclaysto ayuu ilaahay uu sugayaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah muuminiinta in la imtixaanayo oo xabaalahooda gudahooda lagu imtixaanayo waxaa fiicnaan lahayd inuu markaa imtixaanka hormariyo cadaabulqabriga dambaysiiyo waayo marka imtixaanku dhaca dabadeed baa cadaabulqabrigu imanaya dadka qaarkood in la cadaabaa laakiin cadaabulqabrigu imtixaanka kama horeeyo marka dadka qaarkood yuftanuuna ay yumtaxanuuna fii qubuurihim xabaalahooda gudahooda lagu imtixaanaya waxaa imtixaanaya malaa'ig baa imtixaanaysa malaa'ig ayaa imtixaanaysa masaa-isha la weydiinayana waa la sheegay axaadiista saxaaxa ay ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sheegay masaa la weydiinaya waxa weeyaan waa masaa qabriga man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuk rabbigaa waa kuma diintaadu waa tuma nebigaagu waa kuma nebigaagu waa kuma saddexdaa su-aalood baa la weydiinaya rabbigaa waa kuma qofka muuminka ah ee hadalka lagu sugaya hadalka xaqa ah wuxuu odhanayaa rabbi allah rabbigay waa allah waxaa la weydiiyaa waman nabiyuka nebigaagu waa kuma yacni dabeedna wuxuu yidhaahdaa nabiyi muxamadun sala allahu alayh wasalam nebigaygu waa muxamed wamaa diinuka diintaadu waa tuma wuxuu yidhaha iyo alislaam diintaydu waa islaam saasuu yidhahda marka su-aashaa kii lagu sugo malaa'igtu waa nabadgelinayaan waxayna odhanayaan nam yacni markaa seexo ayaa lagu odhanaya fa ama almunaafiqu waalmurtaabu fayaquulu ha ha laa adri kii munaafiqa ahaa ama kii shakisnaa wuxuu odhanayaa yacni ma garanaayo odhanaya dadkoo waxle baan maqlay waan iska idhi ma ictiqaadsanayn ma rumaysnayn yacni marka wax iimaana lama iman ya kaas waxa weeye malaa'igtu waa garaacayaan yacni waxay way garaacayaan malaa'igtu oo xaaladdaas qabrigana waa lagu cidhiidhiyayaa waana la garaacaya cadaabulqabrigii buu la kulmay kii kalena qabrigaa loo ballaadhinaya loo waasicinayaa kii hadalka xaqaa lagu sugay qabriga waa loo waasicinayaa oo waa loo ballaadhinaya xadiiskii baraa ibnu caazib wuxuu sheegayey ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal almuslimu ida su'ila fi lqabri yashhadu an laa ilaaha ila الله ana muxamadan rasuulu allah fadalika qowluh yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli alhaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira bukhaari iyo muslim baa soo wariyey muslimku marka lagu weydiiyo qabrigiisa gudihiisa lagu su'aalo su'aalihii shahaadataanku qirayaa labada shahaado hadduu wax la macnaa qirana waxay ka dhigan tahay labadii shahaado inuu qirayo marka xadiisku muxuu sheegaya almuslimu ida su'ila fi lqabri yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah fadalika qowluh kaasi waa hadalku allah u yidhi yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira allah wuxuu ku sugayaa kuwii rumeeyey hadalka sugane xaqa ah buu ku sugayaa if iyo aakhiraba yacnii ifka markuu nool yahay wuxuu ku dhimanayaa tawxiid allahuma amitna cala altawxiid allahuma amitna cala altawxiid allahuma ina nasaluka xusna alkhaatima allahuma ina nasaluka xusna alkhaatima allahuma aamiin hadalka xaqa ah buu allah ku sugay sidii ilaahay kuugu sugo kalaamka xaqa ah xusnulkhaatimaha waxaad ugu ducaysaa walaalahaaga mu'miniinta kaa maqan si aad u hesho walaka bimilin xadiiska saxiixa muxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminkii hadduu walaalkiisa ka maqanaan la joogin uu ugu duceeyo wax wanaagsan malak baa wuxuu yidhaahdaa aamiin ilaahay oo ducada ajiib walaka bimilin adiguna intaa in la eg baad leedahay xadiiska muslim baa saxiixa soo wariyey wa fi saxiix saas aawadee bacdu salaf waxay samayn jireen ducooyinka wanaagsana ay doonayaan inay helaan walaalahooda mu'miniinta ka maqan bay ugu ducayn jireen si ay laba faa'iido uga helaan labada faa'ido waa maxay kow wuxuu u shafeeco qaadayaa qofkaa kale ila waa u ducaynayaay oo ajar ka helaya man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha ku kastoo shafaaco wanaagsan shafeece qaada nasiib buu xaggeeda ka helayaa ajar ishfacuu tu'jaruu faa'iido labaad buu ka helayaa faa'ida labaad waa maxay walaka bimilin malagu markuu odhanayo walaka bimislin been maaha ya nebigaa ka waramay malagu inuu sidaa odhanayo sidaas aawadeed yacni bacdu salaf waxay samayn jireen waxa wanaagsan ay doonayaan ay jecel yihiin waxay ugu ducayn jireen walaalahooda ka maqan bay ugu ducayn jireen si ay labadaa faa'iido u helaan iyagana ay ugu sugnaato ajarna ay ugu helaan yusabit allahu aladiina aamanuu bilqowli asaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira ilaahay wuxuu ku sugayaa kuwa mu'miniinta hadalka xaqa ah ayuu ku sugayaa ifka waa ku sugayaa oo way ku dhimanayaan aakhirana waa ku sugayaa bimacnaa qabriguu ku sugayaa sida xadiisaynu sheegi doonnaa uu tilmaamayo alqabru awalu manaazil alaakhira nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa manaasisha aakhira kii ugu horreeyey xadiiska bukhaariiyo muslim baa soo wariyey hore aynu akhrinay xadiis kale wuxuu sheegayaa cusmaan bnu cafaan kaana cusmaanu radia allahu canhu ida waqafa calaa qabrin bakaa xataa yabulla lixyatah faqiila lahu tadkuru aljannata walnaara walaa tabki wa tabkii min hada faqaala ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ina alqabra awalu manzilin min manaazil alaakhira fain najaa minhu fama bacdahu aysaru minh wain lam yanju منه fama bacdahu أشد منه qaala waqaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam maa ra'aytu mandaran qatu ila walqabru afdacu minh tirmidi iyo ibnu maajah baa soo wariyey lafdiguna isagu u sugnaaday cabdullahi bnu imaam axmedna zawaa'id almusnad ayuu ka soo wariyey xaafid ibnu xajar baa taxsiiniyey futuuxaat rabbaniya albani ayaa saxiixiyey saxiixu tirmidi yani tirmidiga sunanka tirmidi marka saxiixiyo daciifatii loo kala qaybiyey wa kadalika markaa xaakimna waa saxiixiyey axmed maxamed shaakir waa saxiixiyey shucayb arnaawud waa saxiixiyey xadiisku wuxuu tilmaamayaa cumaan bnu cafaan radia allahu canhu ardaa qabriga markuu dul tago xabaal waa ooyi jiray markaasaa lagu yidhi jannada iyo naartaad xustaayoo sheegtaa ode qur-aankaba waa ku akhriyaa ama waad maqashaa oo ma oydin eh, maxaad qabriga uga ooyeysaa markaad qabri aragto wuxuu hi nabigaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guryaha aakhire guriga ugu horeeya fa in najaa minhu qabriga xaggiisa hadduu ka badbaado waxa qabriga yacni cadaab iyo wax la mida inuu ka haleelo hadduu taa ka badbaado wixii ka dambeeyana waa ka sahlan yihin hadduu ka badbaadi waayana wixii ka dambeeyana waa ka daran yihin waayo cadaabka aakhira ka daran cadaabulqabriga cadaabka naarta aakhiro ayaa ka sii daran cadaabka qabriga waxaa kale uu rasuulku yidhi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma arkin waxaan arko weligay inuu qabrigu ka xun yahay mooyaane xaal axwaasha ka mida xaalu qabrigu ka xun yahay mooyaane shay kastaan arko qabrigaa markaa ugu yacni markaa shiddo iyo xumaan badan yacni xagga shiddadaa laga hadlay iyo daraansha marka qabriga waa awal manaasil aakhira marka fi laakhira waxaa laga tilmaamaya in lagu sugaayo yacni qabriga lagu sugaayo kalaamka xaqa kalaamka xaqa in lagu sugaayo marka cadaabuulqabri wuu jiraa horta dakdat lqabr baa jirta wa xadiis waxaa ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina lilqabri daqdatan low kaana axadu naajiyan minha naja sacdu bnu mucaad qabriga waxaa u sugnaaday cidhiidhi ayaa u sugnaaday ama gujin baa u sugnaatay uu qabri qofka yaro gujinayo yani waa isu yaro imanayaa wuu yaro qabanayaa waa qabasho uu yaro qabanayo laakiin dadka siduu u qabanayaa kala duwan marka daqdadaasi way jiraysaa ilaahay waxaa laga baryaa inuu ilaahay kuu fudaydiyo qof walowba daqdat alqabri oo ku ducaysto allaahuma hawin calaya daqdata alqabri ilaahu iga fudaydi oo ii sahal yacni markaa gujada qabrigu ii gujinaayo ama iyaro cidhidhiyaayo ii sahalo mid sahala iga dhig ina lilqabri daqdatan cidhidhi baa u sugnaaday ama yaro gujin hadday cidi ka badbaadi lahayd sacd bnu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska imaam axmed iyo ibnu xibaan iyo taxaawi fii mushkil aaahaar ay soo wariyeen can caaisha ciraaqina wuxuu ihi sanadkiisu waa jayid albaanina wuxu uhi waa saxiix wakadalika saxaabi kalena waa laga soo wariyey xadiiskan xadiis la macnaa marka daqdat way jirtaa sacd ibnu mucaadna waxaa saxaabi fadli badan waatuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ihtaza carshu araxmaani limowti sacdin carshiga ilaahay baa u dhaqdhaqaaqay ya yacni marka waxa weeye dhimashada sacad uu dhintay ya ihtaza carshu araxmaani limowti sacdin qaar baa ta'wiil baatila saaray oo alcarshu baa riwaayaadka qaar ku soo aroorto markaase waxay yidhahdeen carshiga waxaa looga jeedaa naxashkaa looga jeedaa dee sax maaha saas naxashka qof wala oo lagu qaadaaba dee naxashku waa dhaqdhaqaaqaya ila waa la sidaaye ya khusuusiyadu maxay tahay riwaayaadka qaarna carshuraxmaani bay sheegayaan marka ta'wiilkaasi waa ta'wiil baatil eh laga digtoonaado nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis kale hada aladii taxaraka lahu alcarshu wa futixat lahu abwaabu asamaa'i wa shahidahu sabcuuna alf min almalaa'ika laqad uma furija canhu nasaai baa soo wariyey sanad saxiixu ku soo wariyey oo sheekh albaanina uu saxiixinaayo sanadka wallawinah shaarixu nasaa'ina uu saxiixinayo odhanaya isnaad saxiixa weeye wakadalika ibnu sacdi baa abaqaadka ku soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa carshiga ilaahay u ruxmay faraxu yacni ku farxaayo looga jeedaa culammada qaar say u fasireen faraxu ku farxaayo quduumkiis yacni iyo imaatinkiis ruuxdiisu ay imanayso albaabada samadana loo furay waa sacd ibnu mucaad geeridiisana ay soo xaadireen toddobaatan kun oo malag hadda waa sacd ibnu mucaad toddobaatan kun oo malag baa geeridiisa soo xaadiray laqad dumma dammatan uma furija canhu qabashaa la qabtay oo arladu qabatay markaasaa laga fayday oo laga qaaday haddama aragta waa daqdat ya xadiiskana nasaa baa sunanka ku soo wariyay sanadkiisuna waa saxiix bay yidhahen culamadu marka waxay ku tusinaysaa sacadoo sidaa u fadli badan haddii daqdatulqabri ama damat lqabri lagu qabtay bal dadka kale maxaad mooday markaysagaa fadliga aan gaadhayn isaga bal maxaad mooday markaysagaa dadkeenna iyo dembiyadoodu badan yihiin ya marka laakiin dadka siduu u qabanaya kala duwan ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen dadka wanaagsan ee ahlu sacaadada ah wuxuu u qabanayaa si sahlan buu u qabanayaa oo arladu waxay ka dhigan tahay hooy oo kale inooga dhigan tahay waayo aadam arladaa laga abuuray ya aadam arladaa laga abuuray marka arladu waxay inooga dhigan tahay kal ummi sidii hooy oo kale inooga dhigan tahay hooyada marka ilmaheedu ka maqnaado muddo fara badan markuu muddo badan ka maqnaa markaa dabeedna ay la kulanto sidaasay u qabataa isku soo dhejisaa farax ay ku faraxsan tahay daraaddeed marka dadka wanaagsan farax arladu ku faraxsan tahay yaa iyo xubbi bay sidaa isugu soo dhejinaysaa dadka qaarkood oo dadka xunna dee way dhuujinaysaa intay isku soo dhejiso ayaa feedhuhu isdhaafayaan sacad laftiisa waa la soo wariyey feedhaha isdhaafay waa la soo wariyey laakiin riwaayaadkaasi ma asixin waa daciifa riwaayaadka sheegaya sacad markaysaa arladu intay qabatay in markaa feedhuhu isdhaafeen waa la soo wariyey laakiin waa daciifatun lam tasixa kama asixin nabiga calayhi salaatu wasalaam wakada waxaa la soo wariyay riwaayaad tilmaamaya sababta arladu sacad u yaro qabatay inay ahayd yani markaa kaadida oo aan markaa wax ka mida aanu aad isaga markaa nadiifin oo bimacnaa waxa weeye shay markaa xaggaa ka mida inay uga timi laakiin riwaayaadka sidaa ku soo aroorayna dacfaa ku sugan waa daciifay yidhahdeen ma asixin riwaayaadkaasina mursal bay u badan yihiin calaa kulli xaal riwaayaadkaa lama ictimaadi karo inkastoo bacdi ay yidhaahdeen waxaa dhici karta riwaayaadkaasi inay isku weeyaan oo ay markaysa markaa noqdaan saalixa lilixtijaaj laakiin calaa kulli xaal lama ictimaadi karo sida markaa saxiixa ah marka inayna sugnayn bay riwaayaadkaasi markaa u badayen waxaa soo aroortay bay ilmo yar oo sabi ah in daqdatulqabriga lagu qabtay oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low najaa minha axadu la najaa haada hadda waa ilmo yar oo saqiiray dembiba looma qoriyo marka waxay ku tusinaysaa cumuumka dee ay caamka tahay nebiyada waa ka gaabsanaynaa waxba ka sheegi mayno laakiin dadka aan nebiyada ahayn daqdadaa waa la qabanaya laakiin nebiyada waa ka tawaqufeen ya marka haddii cidi ka badbaadayso lanaja haada ilmaha yara saqiiray ee sabinimada ku dhintaa ka badbaadi lahaa sheekh albani wuu quweynaya xadiiskaana wuu quweynaya marka waxay ku tusinaysaa calaa kulli xaal dadka aan ambiyada ahayn daqdadu siday caam ugu tahay laakiin ay kala duwan tahay un siday u qabanayso yani ay kala duwan tahay baa laga qaadanaya cadaabulqabrigu waa jiraa cadaabulqabri wuu jiraa dadka qaarkood waa la cadaabayaa adilaana ay leedahay cadaabulqabrigu aayaad badan baa laga deliishaday ilaa baaxisiinta qaarkood ay soo arooriyeen konton aayadood oo laga deliishaday yani marka cadaabuqabriga ama culamada qaar ku fasireen waxaa ka mid a ah aayadaha loo deliishado annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya naar baa loo bandhigayaa gelin horeed iyo gelin dambeedba wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab maalinta ay qiyaamadu kacaysana waxaa la odhanayaa geliya reer fircawn cadaabka ugu daran waxaa loo jeedaa fircawn iyo atbaacdiisa aala fircawn culamada qaar waxay ku fasiraan fircawn nafsu fircawn laftiisa bacdina waxay yidhahaan waa fircawn iyo ciddii fircawn raacday ee kufriga iyo xumaanta ku raacday ayaa laga tilmaamayaa aalkiisii inay yihiin yaan laga tilmaamay marka isaga iyo aalkiisaba geliya yani marka cadaabka ugu daran geliya wejiga looga daliishanaya waxay tahay cadaabka maalinta qiyaame la gelinayo iyo cadaabkan hore loo bandhigaya waa kala laba cadaf baa udhaxeeya waalcadfu yadullu cala almugaayara cadafku wuxuu ku tusinaya kala duwanaansho labada cadaab inay kala duwan yihiin baa laga qaadanaya inay kala duwan yihiin ayaa laga qaadanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi caaisho isagoo la hadlaya tacawadii billaahi min cadaabi alqabr ilaahay ka magan gal cadaabu lqabriga wuxuu inagu yidhi si caamana innaga tacawaduu billaahi min cadaabi alqabr ilaahay ka magan gala cadaab lqabriga waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi axaadiista sixaaxa ah salaadda markaa intaydaan salaamadnaqsan ka hor tacawadu billaahi min arbac afar ilahay ka magan gala oo waxaad tidhahdaan allahuma ini acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaari ilaa aakhirihi marka cadaabuqabriga in ilaahay laga magan galo waxay caddaynaysaa cadaabuqabri inuu jiro axaadiista cadaabuqabriga ku soo aroortay way fara badan tahay axaadiis mutawaatira ayaa ku timi axaadiis aada u fara badan alfaadoodu ha kala duwanaato laakiin majmuucoodu macno ahaan waxay tilmaamayaan inay mutawaatir yihiin waa tawaatur macnawi ah tawaaturka lafdi iyo macnawi u qaybsamayo marka waxa weye waa axaadiis yani cilmi qaciya faa'iideynayo min cadaabuulqabri u jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray laba xabaalood markaasuu inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir xadiiska saxiixa labadan waa la cadaabayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lagumana cadaabayo wax weyn lagu cadaabi maayo riwaayo kale waxay sheegaysaa balaa inahu kabiir waa wen yahay waxa lagu cadaabaya waxaa loo jeedaa wax idinka idinla weyn lagu cadaabi maayo laakiin fii nafsi alamri xaqiiqa ahaan waa weyn yaho ilahay agtiisa waa wen yahay ama axaduhuma fakaana yamshi binamiima wa ama alaakharu fakana laa yastabri'u min bowlih wa fii lafdin laa yastanzihu labadii sababoodee lagu cadaabayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi labada midkood wuxuu ahaa mid diradiraale u socdo dadka isku dira diradiristu waa maxay dadku warka u kala qaadaa hadda weliba marka waxaa dhici karta waxaas inay jiraan ayuu qof u sheegayaa qof kale intuula caruro odhanaya hebel baa sidaa kaa yidhi hebel wuxuu kaa sheegay ma og wuxuu yidhi sidaa iyo saasuu yahay ya yacni markaa beentuu yaqaanaa buu yidhi sidan buu yidhi yacni qofkii xumaan uu karaahiyeysanayo ayuu qofka kale uga soo rarayaa marka inuu u soo raraa waa waa namiima waa namiima marka waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn wey waxyaala la sahashaday ka mid tahay waana khatar saas aawadee waxaa la gudboon qofka qof markaa wax uga sheegaya haddii wax lagu keeno war lagu keeno lagu yidhaahdo hebel baa sidaa kaa yidhi ya awalan waa inaad marka ugu horayso qofkan ka reebtaa waayo munkar buu samaynaya man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani ka nahyi waxaad tidhahdaa waar ka joog waa munkara markaysaa sheegi ya waa namiima dadkaa isku dirin qulubtooda wax isu gelin ka reeb mar labaadka waxa uu kuu sheegay qofkaa ha ka markaa waxawa rumaysan ama markaa laabtaada yayna waxba u gelin dadka qaarkood marka wixii loo sheego waxaa danni baa gelaya inay siday tahay ama waaba iska rumaysanayaa dabeedna wuxuu markaa gelayaa inuu markaysaa baarhbaadho baarhbaadhistaasina waa tajasus ya tajasus weeye marka waxaa weeye waa inaanad ictiqaadin waxa uu kuu sheegay marka koowaad mar labaadka waa in mala xun qofka xaggiisa aanu kaa gelin qofkana waa inaad ka reebtaa waa inaanad baarbaarin waa inaanad marka waxa weeye qofkii aan intaad u tagto aanad odhan sidaa iyo sidaa maxaad iiga sheegtay oo aad sidaa saa u tidhi ya oo dabeedna marka waxaa kii namaamka ahaa ee faasiqa ahaa anaad markhaati u qabsan faasiqu markhaati ma gala dee ile mar hadduu diradiraalo yahay oo dadka isku diraayo dee waxa weye waa faasiq ya shahaadada geli maayo markhaatigiisa la aqbali maayo ya qofkaana xumaan waa inaanad ka caqlidayn laabtaadu waa inay u samaataa sida saxani saas weeye haddaynu yani khilaafno waynu ka toobad keenna yani dembaynu ku jirnaa haddaynu saa khilaafno waa in markaa waxa waya aynu ka toobad keenna wixii mukhaalafee saas aynu khilaafno marka cadaabulqabriga waxaa lagu cadaabayaa mid diradiraal uu ahaayoo dadku isku diri jiro warku u kala qaadi jiray warka ayuu u kala qaadi jiray oo khabarka dadka loo kala qaadayo ee fasaadku ka dhalanayo waxay noqonaysaa namiimo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhahdaan anigu qasadkaan uga jeedaa ifsaad ma aha laakiin ifsaadku ma ka dhashay mise kama dhalan hadduu ka dhasho ifsaad walow maqsuud bayayna ku ahaaneen namiimadii waa soo gelaysa hadduu maqsuud ku ahaana waa kasii caddahayba ya waxaa se laga reebayaa namiimada qof la doonaayo in la shirqoolo oo la dilo oo meel loo gelayo oo la yidhi waa dilaynaa halkaasaanu u gelaynaa taas inaad qarisaa kuma bannaana walow ciddii aanad uba sheeginbe waa inaad tidhaahdaa meesha noocaasa ha isku marin ama wakhtiga noocaasa digtoonow cid baa markaysa markaa waxaan doonaysay inay markaa ku disho yacni marka ciddii isku daydaysayna si uga taxadiro in loo sheegaa ta noocaas iyadu waa ka soo hadhaysaa waxay noqonaysaa mustasnaa yani waayo dee qof baa la badbaadinaya nasiixay noqonaysaa yani qofkii yani laga badbaadinayo dhibaato laga badbaadinayo taasay noqonaysaa ka kale waxaa lagu cadaabayaa kaadida ayaanu iska nadiifin jirin ama iska ilaalin jirin ama si wanaagsan aanu isaga maydhi jirin isaga hagaajin jirin tasaahulka xagga kaadida uu tasaahulayo oo fudaydsanayo oo aanu si fiican isaga nadiifin jirin ama isaga ilaalin jirin taasaa lagu cadaabaya marka waxaa laga qaadanayaa cidda cadaabulqabriga lagu cadaabayaa gaalada iyo munaafiqiintu keliya inaynay ahayne muslimiin ahlulkabaa'irana inay dhacdo in lagu cadaabo cadaabulqabri xadiiskaa u daliila waayo kufri hadday ku sugnaan lahaayeen nebigu waa sheegi lahaa innahuma laa yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir kufri hadduu jiro yacni kaana awlaa bitacdiib in isaga lagu cadaabo sababtiisa ayaa uga awlaysnayd in lagu cadaabo yacni macaasida kale in lagu cadaabo saas aawadeed yacni marka waxaa laga qaadanayaa cid ahlulkabaa'irana in la cadaabo waa laga qaadanaya gaalada iyo munaafiqiintana waa la cadaabaya gaalada iyo munaafiqiintana cadaabkooda waa baaqi ilaa yowmi alqiyaama waa la cadaabaya amaa cidda muslimiinta ahlulkabaa'irka ah, waxaa dhici karta qaarkood cadaabkoodu inuu socdo ilaa yowmi iddiin qaarna waxaa dhici karta cadaabkoodu inuu socdo wakhti kooban oo dabeedna marka dambe laga daayo yacni marka waxabay isku martabo keliya ma aha marka cadaabka la cadaabayaana dee waa kala daran yahay cadaabkii waxa weeye waa maraatib maraatib buu u saaxiib yahay marka ilaa yowmi iddiin marka la leeyahay maaha dee wixii ka dambeeya cadaab ma jiro macnuu noqon maayo yacni ahlushaqaaga marka la cadaabo oo gaalada iyo munaafiqiinta la cadaabo ilaa yowmi iddiin maaha cadaabku inuu intaa ku joogsanaye yacni waxaa ka dambaynaya xisaabtii iyo markaysa markaa soo saaritaankii qiyaamada la soo saarayay iyo xisaabtii yacni ayaa ka dambaynaysa kadibna cadaabkii oo sii kordhay ayaa haddana loo bilaabayaa gaalada iyo munaafiqiinta loo bilaabayaa wakada cidda ahlulkabaa'irka ah yacni qaarkoodna oo aan la cafinna waa markaysa marka waa cadaabka waa loo bilaabi doonaa si iyaga lagu soo nadiifiyo oy marka dambe janno ugu dambeeyaan dadka ahlulkabaa'irkae muslimiinta ahi laakiin ciddii gaalo ahi naartay ku waaraysa abad alaabaad cadaabu qabriganba waxaa la cadaabaya arwaaxdoo keliya ma ajsaadoo keliya jidharhkoo keliya la cadaabaya mise nafahoo keliya la cadaabaya mise labadoo isla jira culammadu aqwaal bay ka yidhaahdaan culamada qaar waxay arwaaxdoo keliya la cadaabayaan qaarkoodna waxay yidhahaan arwaaxda iyo nafaha iyo jirarkaba waa la cadaabayaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa u asala oo u qaaliba arwaaxda laakiin jirarkana tabacan waa loo cadaabaya arwaaxdo keliya in la cadaabayo aan ajsaadda la cadaabayn jirarhka la cadaabayn cadaabulqabriga adilla caaridaysa sida adilada tilmaamaysa qabriga in lagu cidhiidhyaayo sida adilada tilmaamaysa markaysaga markaa in malaa'igtu ay garaacayaan oo mataariq ay ku garaacayaan yani marka adilada sheegaysa jasadka laftiisa inuu cadaabka ku dhacayo ayaa adiladaasi tilmaamaysa marka calaa kulli xaal cadaabkaasi cadaabulqabrigu yacni nafaha iyo jirarkaba ciddii la cadaabaayo waa waa haleelaya ilahay waa in laga baryaa oo laga magan galaa cadaabulqabriga waa in ilaahay laga magan galaa allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi innaar waa in aada loo fara badsadaa salaadaha aakhirkoodana aada loogu dadaalaa marka wayuhabbit allahu mantiqa man axaba tahbiitahu ilaahay wuxuu sugayaa mantiqa man kii hadalkiisa uu jeclaysto sugistiisa cidduu sugaya waa ciddii markaa yacni saalixa u ahayd in la sugo waa cid iimaan la timi yuthabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira aladiina aamanuu baa la yidhi hadda cid walba maaha dadka qaarkood waxay sameeyaan haddaba marka qofka qabriga la dhigo talqiin wax la yidhaahdo talqiin maxay u laqimaan waxay u laqimaan inay addoonkii la hadlaan oo yidhaahdaan addoonkii ilaahayow addoontii ilaahay dhashayow addoonkii ilaahay dhalayow waxaa ku imanaya laba malagoo sharaf badan baa ku imanaya waxay ku odhanayaan ma rabbuka rabbigaa waa kuma waxaad tidhahdaa rabbi allah rabbigaygu waa allah dheh waxay ku odhanayaan nebigaagu waa kuma waxaad tidhahdaa nebiyi muxamed waxay ku odhanayaan diintaadu waa tuma waxaa tahay diin iyo alislaam sidaa dheh talqiin noocaasa bay dadka qaarkood yidhahdaan xaggeenna macruuf kole kama aha laakiin beledada qaar bay macruuf ka tahay bacdu lmashaayikho marka waxa weeyaan soo dhoweeyeyna waa jiraan marka xadiis saxiixoo ku soo arooray ma jiro talqiinta mashruuca ahi waa marka qofku aanu nafbixin in tawxiidka loo laqimo atalqiin mashruuc laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah intuu qofku aanu dhiman oo naftu aynay ka dhicin in laa ilaaha ila allahu la xasuusiyo loo laqimo taasaa mashruuca waa xadiis haabita loo hayaa waxna waa u taraysaa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna ka hadalkiisa ugu dambeeya laa ilaha illa allahu ahaaday jannadu gelaya amaa talqiintan qofka marka xabaasha la dhigo ee ciidda lagu rogo dabadeed la odhanaayo waa loo laqimayaa waxba uma tarayso xadiiska ku soo aroorayna waa daciif oo ma sugna waxay u taraysaana ma jirto maa tanfac cidduu ilaahay suguun baa sugmaysa walow yaan waxba loo laqimin ya wakhtigii talqiintu wax anfacaysay wuu dhaafay wakhtigan yacni waxa weeye talqiini ma anfacayso marbaan baan waxaan yaro idhaahdaa masaladaasoo kale dee dacfigeeda anoo garanaaya ayaa waxaan idhaahdaa dee qishkii baa iska yara batayoo yaa imtixaanada in qish dee markaa su-aalaha jawaabaha hoosti laga bixiyo baa fara batayoo markaasu wuxuu sii socdaa ilaa xabaalihii ya markaasaa imtixaankii malaa'igtu qaadaysaa la doonayaa jawaabtii in hoosta looga dhiibo sidaa kaga jawaab baa iska nuqto yar weeye wa annahu yunfaku fi suuri fayascaqu man fi samaawaati waman fi lardi ila man shaaa allah waxaa kaloo ka mida waxyaalaha ay culammadu a'immadu ku ijmaaceen annahu yunfaqu fi suuri in suurka la afuufi doono fayascaqu waxaa suuxaya man fi samaawaati cidda cirarka ku sugan dhammaantood ya in la kordhigaa saxan fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ila man shaaa allah fayascaqu waxaa suuxaya waa saciqa yascaqu fayascaqu waxaa suuxaya man fi samaawaati cidda cirarka ku sugan dhammaantood toddobada cirba ku sugan wa man fi lardi cidda dhulka ku sugan jinsiga ardi la yidhaahdo o dhan cidda ku sugan baa suuxaysa ilaa man shaaa allah miduu ilaahay doono inaanu suuxin mooyaane inta kaleo dhammi waa suuxayaan uma yunfaqu fiihi ukhraa intaa dabadeed waxaa la afuufayaa afuufitaan kalaa la afuufayaa nafqatun ukhraa fa hum qiyaamun yanduruun fa idaa hum waaba iyagii oo qiyaamun taagan oo yanduruna wax eegaya yani qiyaam bay u saaxiib yihiin oo waa qaa'imuun kama bada'ahum yacuuduuna curaatan xufaatan hurla kama bada'ahum yacuuduun yacuuduuna waxay noqonayaan kama bada'ahum ama waxay soo noqonayaan ama waxay ahaanayaan kamaa bada'ahum siduu markii hore ku bilaabay oo kale abuurkooda ku bilaabay bay ku noqonayaan curaatan xaalay qaaqaawan yihiin xaalay qaawan yihiin xufaatan xaalay cagacad yihiin xaalay cagacad yihiin gurlan xaal balagtu ku taalo gurlan waa jamcu akral akral waxaa la yidhaahdaa yacni shaksiga balagtu ku taalla mufradka waxa la yidhaha akral jamaceedana waxa la yhaha gurlan baa la yidhahdaa yacni waxaa laga tilmaamayaa sidii lagu abuuray markii hore iyagoo ah ayaa la soo celinaya ya oo jirkooda wax alla wax ka maqani aanu jirin haddii laxaadada qaar ka go'een gacani ka go'day lugi ka go'day fari ka go'day waa ah way waa loo soo celinaya hadduu dhantaalmeen isagoo dhammaystiran siduu ku dhashay ah laakiin weyn ya la weyneeyey uu baa la soo celinaya mid illi kuma jiro mid lugliyo kuma jiro mid gacanliyo kuma jiro mid farliyo kuma jiro waxaa laga gaadhsiiyey xataa xubintii yarayda laga jaray ee balagta ahayd ya ayaa loo soo ceshay waana qaawan yihiin waana cagacad yihiin wax dhara yacni waxa weeyaan markaa qayd lama sito saasaa lagu soo saaraya wuxuu sheikhu inoo sheegayaa suur inuu jiro suurku waa maxay xadiis baa ku soo arooray qarnun yunfaqu fiih waa gees la afuufayo waa boon geeska daloola oo bimacnaa xagga markaa gudaha wixii ku jiray baa laga guray dabeedna marka xagga kalena waa laga dalooliyey yacni markaa geeska caynkaasa waxay odhan jireen soomaalidu boon boon bay odhan jireen waqtiyada qaar bay afuufi jireen sidaan maqlay anigu ma aragay way afuufi jireen iyadoo la afuufayo ma arag geeska daloola waa tan dee ay toobinka islaamuhu isticmaali jireen marka dee kaas waxa weeyaan oo dee markaa daloolku la yaro weyneeyey xagga dambe yacni waxa weye haddii la afuufo ama cod lagu sameeyo codka xoogaa waxaa laga yaabaa inuu yaro dheeraado laakiin suurku waa gees ha ahaado laakiin cidamkiisu intuu laeg yahay allaahumba og wa qarnun cadiim gees weyn weeye laa nadri kayfiyata waa arrin haybi ah kayfiyadiisa garan mayno waa qarnun yunfaku fii ilaahay baa weynidiisa og malag baa afuufaya afuufitaankana laba goor waa afuufayaa oo nafaqaadku saddex baa mise waa laba culammadu waa isku khilaafaan oo culamada qaarkood nafqatu lfazac iyo nafqatu sacqi bay laba ka kala dhigaan fafazica man fi samaawaati iyo fasaciqa man fi samaawaati waatay labada aayadood kusoo kala arooreen culamada qaarna isku mid bay taa ka dhigaan oo waxay dhahaan waa laba afuufitaan waa taa iyo lagu soo saarayo nafqatu lbacsi nafkatulfazac iyo nafkatu sacqi waa isku mid sida saxiixina waa sidaas sheikhu markaa labadii nafku inoo sheegay aayaadkii suuratu zumar allah wuxuu yidhi wanufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ila man shaaa allah uma nufika fiihi ukhraa faida hum qiyaamun yanduruun yacnii aayaddu ikhtibaasayaayo wax ka mida na hadalkii ku dhex darsaday yani waxna ka yara bedele yani maadaama uu hadalkiisa ku cabiraayo marka laba afuufitaan inay tahay baa saxan oo nafqat lfazac iyo nafqat sacqi isku mid ay yihiin waa la argagaxayaan dabadna waa la suuxayaan khalaa'iqda wixii noolaa marka waa ku dhimanayaan ta kale waa lagu soo saaray ya waxaa suuxaya wax allo waxa cirarka ku sugan iyo wax allo waxa dhulka ku sugan ayaa suuxaya nool ilaa man shaa allah ciduu ilaahay doono inaan u suuxin mooyaane ciddaana waa laynoo ijmaaliyey oo laynoo duuduuba dee ilaa man shaa allah waxaa soo gelaya malagga afuufaya ila mid kale afuufaya inaan taa hore aanu isagu ku suuxin waa cadda malaa'ig kalena waa ka hadhaysaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen uma nufika fiihi ukhra malaggii baa afuufaya markaan uma nufika fiihi ukhra fa idaa hum qiyaamun yanduruun marka waa in suurkaana la rumeeyaa iyo nafkhada la afuufayo khalaa'iqda marka la soo celinaayo sidii ay marka ilaahay markii hore ku abuuray buu ku soo celinaya laakiin khalqigoodu dee u weyn yahay oo dhammaystiran yahay iyagoo qaqaawan baa lasoo saarayaa lasoo xashrinaya axaadiista nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxay sheegaysaa iyagoo qaawan in lasoo saarayo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaas inakum maxshuuruuna ila allahi tacaala xufaatan curaatan gurla suma qaal kama bada'naa awala khalqin nuciiduh bukhaariyo muslim baa soo wariyey min xadiisi ibni cabbaas nebigu waa khudbadeeyo wuxuu yihi dadow wax laydinsoo saarayaa idinkoo cagacad oo aan kaba ilanayn oo kabala oo qaaqaawan oo balabtu idinku taalo markaasuu wuxuu akhriyey kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu abuurkii hore saanu ku bilownaanu ku soo celinaynaa ila markii hore iyagoo abuurkoodu dhammaystiraya haa la abuuray soo ma xadiis kale wuxuu sheegaya oo caaisho laga soo warinayo oo imaam axmed iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo daarimi ay soo wariyeen can caaishata radia allahu canha can inabiy sala allahu alayh wasalama qaal inakum tuxsharuuna yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla qaalat caaishatu ya rasuula allahi alrijaalu walnisaau yanduru bacduhum ilaa bacd qaala ya caaishatu ina alamra ashaddu min an yuhimahum dalik xadiiskana imaam axmed iyo tirmidi iyo ibn maajah iyo daarimi baa soo wariyey tirmidina waa saxiixiyey albaanina waa saxiixiyey aymo kalena waa saxiixiyeen yani xadiiska kaluu la mid yahay laakiin ziyaado wuxuu sheegay caaisha inay tiri rasuulka ku tidhi sala allahu alayh wasalam ragga iyo dumarka miyaa qaarba qaar eegayaan mar haddii la wada qaawan yaho cidna ayna maryasidan markaasaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caaishaay arrinku waa ka daran yahay in marka arrinkaasi hami geliyo oo ay kuba hamiyaan oo yani markaa kuba hamiyaan inay is eegaan iyo wax lamidiyo ah inay cawro eegaan shiddadu markay weyn tahay cawro la eegi maayo la jalleeci maayo ya yacni waxa weeye mid walba wuxuu isleeyahay markaa maanta saad u badbaaddaa oo naartaa uga badbaadaa naftiisu u baqayaa hammad iyo cawre eeg iyo waxaasi ku soo dhici maayaan waxaasi ma jiraan waxaasi ma jiraan markaa saasaa lagu soo saaray xadiis kaloo soo arooraa jiray yubcatu lmaytu fii hiyaabih xadiis abu daawuudka soo wariyey maydka waxaa lagu soo saaraa dharkiisa marka bacdu ahlicilmi labada xadiis xadiiskaasina waa saabita waa sugan yahay culamada qaarkood waxay yahan marka hore dharkaa lagu soo saaraya marka dambe midna waa bacsiga midna waa xashriga yacni halka lagu ururinaya waxa lagu geenaya iyagoo qaawan culamada qaar saasay mareen bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen fii siyaabihi waxaa looga jeedaa fii acmaalihi innaga kitaabkii usuulu salaasaa ku soo maray siyaabka wakhtiyada qaar in loo isticmaalo acmaasha culamada qaarna ay ku fasireen wa siyaabaka fatahir marka saas aawoodee a'immada qaar waxay yidhaahdeen xadiiskan waxaa lagu xambaarayaa in laga tilmaamayo siyaabka acmaashi si aanu axaadiistan kale uga hor iman si axaadiistan kale uga hor iman culamada qaarna saasay ku jamciyeen labada weji culamada kala maray waa arrin markaysa markaa ijtihaad kolley aqbalaya wey yacni in sidaa lagu jamciyo iyo in si yacni markaa e, ka la awilo daahirka xadiiskan aawadii loo awilo si loo waafajiyo jamcan bayna aladilla adilada si loo jamciyo daraaddeed siyaabna waa dhacdaa wakhtiyada qaarkood in loo isticmaalo yacni marka acmaasha xagga camalladana waa laynoo sheegay axaadiis kaleo sixaaxoo tilmaamaysa yubcathu kullu meytin calaa maa maata calayhi yacni meyd kastaba waxaa lagu soo saaraya wuxuu ku dhintay camalku ku dhintaa lagu soo saaraya wuxuu doonaba ha ahaado halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub